alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed wslama tasliima kasiira almacqid الtaasic baabka sagaalaad ee loo guntay abwaabta tacdiimu lcilmiga ka midka ah alsabru fi اlcilmi taxamula waada'a waa sabirka lagu sabro cilmiga taxamulan qaadashada cilmiga la qaadanayo lagu sabro wa ada'an gudashada cilmiga la gudanayana lagu sabro id kullu jaliilin min alumuuri laa yudraku ila biاsabr shay kastoo weyn oo umuuraha ka mida lagu haleeli maayo mooyaane sabir la sabro shay kastoo weyn ama shay kastoo wanaagsan waxaa lagu gaadhi karaa sabir wa acdamu shayin tataxamalu bihi اnafsu طalaba almacaali tasbiiruha calayh shay ka ugu weyn shaygaasoo tataxamalu bihi nafsu naftu ay ku dulqaadato oo ay xambaarato oo ay ugu dulqaadato طalaba almacaali doonisay waxyaalaha korreeye doonaya daraaddeed ay liطalabi almacaali dhibtiisa ay ugu dulqaadato waxa ugu weyn tasbiiruhaa calayhi in lagu sabir siiyo oo laga yeelo naftii mid ku sabraysa laga dhigo walihada kaana alsabru walmusaabaratu ma'muuran bihima litaxsiili asli اliimaani taaratan sidaas daraaddeed buu u noqday sabirka la sabro walmusaabaratu iyo sabirtanka lala sabir dhigto oo lays yidhaahdo sabirka kaga badiyo ka sabir bata ma'muuran bihimaa mid labadaba la amray sabirkiiyo musaabarada litaxsiili asli liimaan asalka iimaanka in la jirsiiyo daraaddeed baa loo amray taaratan mar walitaxsiili kamaalih dhammaystiranka iimaanka in la xasiliyana waa loo amray aawadeed taaratan ukhraa mar kale kama qaala tacaala siduu allah ba uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu kuwii rumeeyeyow isbiruu sabra wasaabiruu la sabir dhigta oo bimacnaa gaalada ka sabir badiya yacni iyagiina waa sabrayaan idinkuna waa sabraysaan laakiin sabirkaad sabraysaan ha ka bato sabirkay gaaladu sabrayso wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajha wasbir nafsaka ku sabirsiyo ku xabis naftaada maca aladiina kuwii la jirkooda yadcuuna rabbahum rabbigood caabudaayey bilghadaati gelin horeed iyo waalcashiyi gelin dambeedba waxay rabbigood caabudayeen ama rabbigood baryayeen yuriiduuna wajhah xaalay doonayaan wejiga ilaahay ay doonayaan kuwa naftaada ku xabiso ku sabirsii oo mid ku sabraysa ka yeel qaala yaxya bnu abi kasiirin sheekhii la odhan jiray yaxya bnu abi kasiir waxauu yidhi ee culammada selafka ka mid ahaa fii tafsiiri hadihi alaaya aayaddan fasiraadda la fasiraayo wuxuu ka yidhi hiya majaalisu lfiqh yacni waxaa looga jeedaa meelaha cilmiga iyo fiqiga lagu barana ayaa looga jeedaa walan yuxasila axadun ilcilma ila bisabri ma jirsiinaayo ruuxna cilmiga oo ma helaayo naftiisu mid heshay ka yeeli maayo ilaa bisabri sabri inuu ku dheehan yahay mooye si kale cilmi kuma helaayo cilmigu wuxuu u baahan yahay sabr qaala yaxya bnu abi kasiirin ayda sheekh yaxya bnu abi kaiir loodhan jiray wuxuu yidhi noqoshaynu ku noqonnaye laa yustataacu alcilmu biraaxati اljismi laguma awoodaayo cilmiga in la helo biraaxati اljismi raaxada jidhka xaal lagu dheehan yahay oo jidhkii iska raaxaysanaayo cilmi laguma markaa haleelayo laguma gaadhayo ruuxu hadduu doonaayo cilmi inuu helo naftiisa waa inuu daaliyaa dhib waa inuu u badheedhaa dhib waa inuu u badheedhaa dhibtaa waa inuu u dulqaataa oo hordadii ku yaraanayso oo cuntadii ku yaraanayso oo nasashadii ku yaraanayso oo marna darsi uu rooraayo mar uu ku soo jeedo raajacayo mar uu qaybaayo mar uu dhegaysanaayo yacni mar uu isku dayaayo inuu fahmo oo meelaha qabsada oo markaa maskaxdii yacnii kaga shaqaysiinayo siduu u fahmi lahaa marka raaxada jidhka laguma gaadhaayo cilmi barasho haddii jidhku iska raaxaysanaayo cilmigii la baran maayo wax kastoo wanaagsanba waxa lagu gaadhaa sabir baa lagu gaadhaa baabkan sheikhu wuxuu kaga hadlayaa cilmigu inuu u baahan yahay sabir loo adkaysooo loo sabro khayrka adduunye iyo khayrka aakhiraba sabir baa lagu gaadhaa oo shay wanaagsan aan sabir lagu gaadhayni ma jiro xataa dadka adduunyada shaqaysanaya ee doonaya inay tacab xoolo fara badan tabcadaan way rafaadaan way dhibaatoodaan waxaa laga yaabaa khataro badan inay u galaan xoolahaas xoolihii mar waa ka shaqaynayaa mar waa keenayaa waa soo dejinayaa mar waa iibinayaa waa wasacayaa mar lacagtii buu urursanayaa waa xisaabinaya xisaabtii buu xidhayaa waxaa laga yaabaa dee inuu kadeed iyo dhibaato badan ku jiro qisay dadka qaarkood sheegeen qisadu waxaa la yidhahdaa berberay ka dhacday nin la garanayo oo baayac mushtarki ka mid ah ayaa wuxuu samayn jiray maalintii oo dhan meheraddu iibin jiray markuu meheraddaa iibiyo habeenkii markii cishaha dabadiisa ay noqotona xisaab buu u fadhiisan jiray meheradda intuu hoosta ka soo xidho buu xisaabiyaa xisaabtaasaa waxaa laga yaabaa inuu ku gaadho saqda dhexe mid xamaalintii ka mida ku garaacay albaabkii wuxuu uhi rodol timira iga iibi rodolkii timiruu ka iibsaday meesha horteedii la fadhiisto biyana waa ku cabbe nolol adag bay markaa ku jiraan xamaalintuna maalin o dhan baa laga yaabaa inuu xamaalayo cunto awood gelinaysa haddaanu isticmaalina dee berri ma qaadi karo waxba timirtuna waa awood badan tahay halkiibuu dabeedna markaa waxa weeye rodolkii waa diray biyahana waa ku cabbe wuxuu sameeyey meheradda horteedii buu iska seexday gidaarkii waa khuuriyey khuuradii buu wax ka xisaabin kari waayey isagoo gudaha ku jira albaabkiibuu furay saa ninkii timirta ka iibsaday baa halkan seexday hurda macaan buu ku jiraayo waxba ma oga bannaankaasaan iska hurdaa ninkii baa wuxuu isweydiiyey ninkii baayac mushtarka ahaa war maxaa adiga ku kadeeday ninkan xamaalka ahi rodolkiisii intuu iibsado rodolkiisii cunay biyahana ku cabbeeyey ayuu iska seexday fiidka waa ka iska dhacay adiguna labiyo tobanka habeenimaa laga yaaba inaad ku gaadho si aad wax u xisaabinayso ya kii neebaa ladnaan ku jira waa kaas markaasuu ninkii go'aan gaadhay xisaabtii halkiibu ku joojiyey waa iska seexday subxiina xoolihiisii badankoodu bixiyey maan iska nasto maxay kadeedaya oo dhibaataynaya waxaynu uga jeednaa dadka yacni waxa weeye xoolaha xataa tabcanaya xoolaha kadeed iyo dhibaato iyo rafaad bay ku tabcanayaan oo ku keenayaan shay kasta oo wanaagsan waxaa lagu gaadhaa sabir marka cilmigu wuxuu u baahan yahay sabir cibaadadu waxay u baahan tahay sabir inuu ruuxu salaadda iyadoo ay qabowdahoo qabowdhacaayo inuu soo weysaysto hurdadii macaanayd ka kaco oo jamaca ka soo qayb galo sabir bay u baahan tahay inuu salaadda jamaacada ku dadaalaa waxay u baahan tahay sabir inuu xaaraanta iska ilaaliyo iyo dembiyada indhaha ka laabto xaaraanta aanu la iman xaaraan aanu ku mucaamilin waxay u baahan tahay sabir kasabka xaaraantaa inuu iska ilaaliyo waxay u baahan tahay sabir waxaa laga yaabaa ninkii xoolaha doonaayey in loo sheego meel lacag badan laga helaayo laakiin xaaraan ah naftii waxaa laga yaabaa inay istidhaahdo xoolahaas maad qaadata naftii inuu ka xidho ka sabro ayuu u baahan yahay laa yustataacu alcilmu biraaxati aljismi cilmiga laguma awoodaayo raaxada jidhku raaxaysanayo asarkan waxaa soo aroorinayaa alimaam muslim baa wuxuu ku soo aroorinayaa kitaabkiisa la yidhaahdo saxiixu muslim fii kitaabi salaa buu ku keenayaa waa shay qariib ah muxuu kitaabu salaa ugu dhex keenay aharkan laa yustataacu alcilmu biraaxati اljismi culammadu taasay isweydiiyeen axaadiis marfuucoo nebi siduu uga warramayey ayuunbuu wuxuu keenay aharkan culammadu waxay yidhahdeen sababtuu u keenay waxay tahay axaadiista uu soo arooriyey baa badnayd oo turuq badan oo kala duwan buu keenay dariiqyadaa badan ee kala duwan iyo asaaniiddaa badan ee kala duwan ee xadiistaasi leedahay ee soo arooriyey baa imaam muslim cajabisay ow la dhacay dabeedna tiibuu wuxuu tilmaamayaa intaasoo dariiq iyo intaasoo sanadoo kala duwan in axaadiistaa lagu soo arooriyaa raaxa layska raaxaysanayo laguma helin kadeed iyo dhibaato iyo sabir baa lagu gaadhay asarka sababtu u keenay waa sidaas sida qaadi ciyaad wakayruhu ay caddeeyeen nawowina soo naqlinayo sharxa muslimka fabisabri yukhraju min macarati ljahli sabirka ayaa lagaga baxayaa min macarati اljahli ceebta aqoon darradu leedahay lagaga baxaya aqoon darradu ceeb bay leedahay marka ceebtii ay aqoon darradu lahayd sabirkaa lagaga baxaya qaala alasmaciyu sheekha asmaci la yidhaahdaa waxa uu yidhi man lam yaxtamil dulla tacliimi saacatan baqiya fii dulli اljahli abada man lam yaxtamil kaan u dulqaadan dulla tacliimi barista cilmiga la baraayo dulligeeda aan u dulqaadan saacatan wakhti saacada aan u dulqaadanoo u sabrin baqiya fii dulli ljahli abada waa ku baaqi noqonayaa oo waa ku sugnaanayaa aqoon darrada dulligeeduu ku sugnaanayaa abadan weligii waxay culammada qaarkood u soo naqliyaan man lam yaxtamil dulla tacallumi saacatan dulliga waxbarashadu leedahay kaan u dulqaadanoo ku sabrin saacad wakhti yar dulligii jahligu ku baaqi noqonaya ku sugnaanaya weligiiba marka dulla tacallum waa waxbarashadu dulligay leedahay bimacnaa inuu tawaaduco oo cilmiga inuu barto isku taxallujiyo oo dhibta kala kulmaysa uu ugu dulqaato cilmigu waa cizi laakiin dariiqii cilmiga lagu qaadanayay waa tawaaduc iyo isdhuldhig iyo sabir iyo tawqiir culammada la weynaynaayo oo la xushmaynayo ama la ixtiraamayo iyadoo qadarkoodii aan la dhaafinaynin oo in markaa awaamirta uu yeelayo yacni markaa mashaayikhdu ay amrayaan uu yeelayo oo adayga kaga yimaada xataa ku sabraayo cilmigu waa cizi cizi ha ahaadee dariiqii lagu qaadanayey ayaa nooc tawaaduc iyo tadallul ku jiraa taasaa laga tilmaamayaa dulla tacallum muxuu cabdullaahi ibnu cabbaas yidhi dalaltu aaliban facazaztu maطluuban waxaan daliil noqday oo bimacnaa aan dulloobay oo tawaaducay anigoo aalib oo arday ah waxaan casiis noqdoo sharaf yeeshay anigoo matluuba oo cilmiga layga doonaayo cabdullahi bnu cabbaas xataa kuma garaaci jirin culammadii saxaabada markuu cilmiga weyddiinaayo albaabkooda kuma tumi jirin hadduu xataa ku garaaci lahaa way u idmi lahaayeen oo soo gal bay odhan lahaayeen ama iyagaa u soo bixi lahaa laakiin wuxuu door bidaayey siduu isaguba sheegay yacnii inuu sidaa dhibirsan ee sabirka ah inuu cilmiga ku qaato taasuu door bidayey wakhtiga gadiidkii buu yimaaddaa culammadii saxaabada caalim ka mida ayuu albaabkiisa yimaaddaa markaasuu debadda iska fadhiistaa markaasaa dabayshu ku dhacda markuu salaadda u soo baxo ayuu dabeedna raacaa markuu soo baxu wuxuu ku naxaa nebiga in dee gurigiisii hor jooga markaasuu yidhahay yabna bna cammi rasuuliillaah nebiga in maxaa meeshan ku keenay markaasuu yh xadiis baan kaa doonay oo maad ii yeedhid anaa ku iman lahay ya may buu yidhi waxaan doonayaa buu idhi markaa cilmiga inaan san ku qaataan doonaya buui wuxuu ku dhaqmayey walow annahum sabaruu xataa takhruja ilayhim lakaana khayran lahum hadday sabri lahaayeen ilaa intaad u soo baxayso saasaa u wanaagsanaan lahayd yaa sabirka ayuu door bidayey culammada qaarkood waxay yidhahdeen aayaddaasu ka ikhtibaas ka qaatay bay yidhahdeen inuu sugo ilaa marka uu soo baxaayo yacni u sugo marka nooc tadallula ayaa cilmigii lagu qaadanayaa laakiin cizi baa ka dambeeya waatay culammadu yidhaahdeen man akhada alcilma bitawaaduc ka cilmiga ku qaata tawaaduc iyo isdhuldhig waa liibaanaa aflax kan cilmiga tawaaduc ku qaadan lam yuflix bay yidhahdeen kaasi liibaani maayo hadalkan asmaci asmaci waxaa la odhan jiray cabdulmalik ibnu qurayb baa la odhan jiray waxaa loo rogay gabay baa laga dhigay waxaa loo nisbeeyaa gabaygaas imaamu shaafici waman lam yaduq dulla tacallumi saacatan tajaraca dulla ljahli tuula xayaatihi kaan dhadhamin dulliga waxbarashada saacad aan dhadhamin qaabka wax loo baranayo dulliga ay leedahay ilaa waxaa laga yaabaa in amar la siiyo la yidhaahdo addimada laab caynkan ha yeelin yacni waxyaalaha qaarkood kaantarool baa laga yaabaa qofku inuu dareemo war maaxay waar waa maxay meeshan lagugu cashuurayaa hadduu yidhaahdo ow xanaaqo iskaga tago dee wixii anfacayey ayuu ka tegey hadduu laakiin ku sabro dee wuxuu gaadhayaa sharaf buu gaadhayaa marka hadduu dulliga waxbarashada saacad u sabri waayo muddaduu nool iyo hoo dhan dulligii jahligu ku sugnaanaya dulli waxbarasho iyo dulli jahli waa iyama dee labada waxaa daran dulliga aqoon darradaa daran wa bihi tudraku ladatu lcilmi kaasaa lagu haleelayaa sabirka ayaa lagu haleelayaa macaanka cilmiga qaala bacdu salaf culammadii selafka qaarkood waxay yidhaahdeen man lam yaxtamil alama atacliimi lam yaduq ladata alcilmi kaan u dulqaadan dhibta waxbarista isaga wax la baraayo waxaa loo jeedaa alama atacallum laakiin tacliim haddii la yidhaahdo waxaa loo jeedaa oo laga tilmaamayaa qaabka wax loo barayo dhibtay leedahay ila tacliim waa waxbaris tacallumna waa waxbarasho waxbaristuna mar waxay u dhacaysaa kii wax marna kan la berayey ayay u dhacaysaa marka kii la berayey marka loo fasiro sida wax loo baraayo alama tacallum bay la macno noqonaysa marka macaankii cilmiga ma dhadhaminayo macaanka cilmiga waxaa lagu dhadhaminayaa dhibta ay waxbarashadu leedahay oo cilmiga lagu qaatay iminka wadaadadii soomaaliyeed waxay cilmiga u doonan jireen galbeedkaasay u doonan jireen herar iyo dhulka ka sokeeye u dhow baa cilmiga loo raadsan jiray ilaa oromada muddo badan baa lagu maqnaan jiroo qurbadaa lagu jiri jiray cilmigana laga soo qaadan jiray hadduuba wax yar ruuxu sitay waxa yaray in yar bay ku dhammaanayaan rag baa labaataneeya sana ku maqnaan jiray rag bay ku kalliftay si ay cilmiga u bartaan inay afkii orommada bartaan si ay culammada orommada uga qaataan cilmiga hadda ka waran afkii oramo wuxuu u baranayaa cilmiga ay ku akhrinayaan ee ku tarjamayaan aad sheekha akhrinayaaba soomaali ma yaqaan nolol kadeed iyo dhibaato ay wax ku soo barteen soo meer bay wax ku barteen soo meer waa maxay ruuxii hadduu helo markuu tago halkaas reer kafaalo qaato uu raashinka la cuno dee ninkaas isaga xaalkiisu waa nin xaalad fiican ku nool laakiin badiba waxaa la samayn jiray inuu reero kala duwan soo maro sidii dawarsi oo kale rag baa cilmigii dawarsi u soo maray ilaaba ilaa qofkii waa inuu helaa meel wax ka cuno haddaanu cunto helin waxba baran maayo naftii baabaan dee markaa awood yeelanayno baaba'ays intuu cunto ka sabri karaa ruux waxa dhici jirtay ku leeyihiin siday ka warrameen wadaadadaasi waad tegaysaa darsiga markaad raacataan xaafadaha eriyada ku yaalla baa la soo maraya waa dad markaa waxa weeye kaalmaynta iyo waxsiinta iyo way ku fiicnaayeen markaasaa laga yaabaa inuu markaa soo maro markuu soo mara la odhanaya raashinkii ma bisla ee soo meer soo meer waa maxay waa soo wareego qolyo kale soo maro reeraha kale markaad soo marto annaga nagu soo dambe ya soo cajiib maa qolaa waxaa laga yaabaa in yaroo daafiya ugu rido qolaa laga yaabaa wax yaroo kale inay ugu riddo saddex noocoo kale kaanaa laga yaabaa markaa qolaba ugu riddo markuu is yahay waa kugu filantao kaa badan ayuu meel la tagaa intiibuu dabeedna markaisagaa cunaa kitaabkiisibuu dabeedna iska raacdaa dee dhibta noocaasa baa sanawaad badan ku jireen oo intaa cilmiga ku baranayeen markii dambena ay ku noqdeen qaar cilmigii sii akhriya oo dadkii usii faa'iideeya marka dhibta waxbarashadu leedahay yani ma yasira walaa budda duuna shahdi min summi lascatin walaa budda lagama maarmaan waxa ah duuna shahdi malabka sokadiisa min summi lascatin qaninyada sunteedu waa lagama maarmaan lasca waa qaninyada summina waa sunta shahdi waa malabka haddaad doonayso malab inaad la baxdo waa inaad u badrheedhaa inay shinnidu ku qaniinto waa inaad u badrheedhaa ila malabka shinni baa samaysatay waana ilaashanaysaa kama maqna marka shinnidu inay ku qaniinto waa inaad u badhaydhaa shaacir baa wuxuu yidhi waxaan filayaa in loo nisbeeyo abutamaam turiidiina idraaka almacaali rakhiisatan walaa budda duuna ashahdi min ibari اnaxli waxaad doonaysaa buu yidhi wuxuu la hadlayaa naftiisa turiidiina idraaka almacaali rakhiisatan waxaad doonaysaa waxyaalaha sharafta leh koreeya inaad gaadhaad naf yahay rabtaa rakhiisatan xalay jaban tahay oo aynay qaali ahayn walaabudda duuna shahdi waxaa lagama maarmaana malabka sokadiisa min ibari naxli irbadihii shinnidu waa lagama maarmaan shinnidu markay ruuxa qaniinto irbad bay sidataa irbaddaa waa ku reebaysaa markay ku muddo qofkay ku hadhaysaa waa laga gooyaa xabad irbaday sidataa xabaddaa waa kaga tegaysaa ruuxii hadhow waa laga soo jaraya meeshiina waa karaysaa intaasay leekaanaysa marka wax kastoo sharafoo la gaadhaayo dhibaataa lagu gaadhaa dhibtaa waa in loo sabraa wa kaana yuqaalu waxaa lo odhan jiray man lam yarkab ilmasaaciba lam yanal iraqaa'iba kaan fuulin waxyaalaha ad adag ee dhibaatada leh ma gaadhayo waxyaalaha la jecel yahay gaadhi maayo waxaa la jecel yahay waxaa lagu gaadhayaa dhibaatooyinka in markaa loo badrheero wa sabru lcilmi nawcaan sabirka cilmigu waa laba nooc axaduhumaa sabrun fii taxamulihi wa akhdih mid waxa uu ku saabsan yahay sabirka lagu sabro fii taxamulihi wa akhdih qaadashada cilmiga la qaadanayo in lagu sabro faalxifdu yaxtaaju ilaa sabrin qaybista cilmiga la qaybayo oo korka laga qabanayaa wuxuu u baahan yahay sabir waalfahmu yaxtaaju ilaa sabrin fahamka cilmiga la fahmaya wuxuu u baahan yahay sabr wa xuduuru majaalis اlcilmi yaxtaaju ilaa sabrin fadhiyada cilmiga in la soo xaadiroo la yimaadaa wuxuu u baahan yahay sabr wa ricaayatu xaqi shaykhi taxtaaju ilaa sabr xaqa shiikha in la ilaaliyaa waxay u baahan tahay sabr wاlnowc الثaani nooca labaad sabrun fii adaa'ihi wa basihi wa tabliiqihi ilaa ahlih waa in lagu sabro gudashada cilmiga la gudanaayo iyo faafinta la faafinayo wa tabliiqihi iyo gaadhsiinta la gaadhsiinaayo ilaa ahlihi ehelkiisa la gaadhsiinayo faljuluusu lilmutacallimiina yaxtaaju ilaa sabr fadhiga loo fadhiisto kuwa cilmiga baranaaya oo si cilmigii loo gaadhsiiyo loo baro loogu fadhiistaa yaxtaaju ilaa sabr wuxuu u baahan yahay sabr wa ifhaamuhum yaxtaaju ilaa sabr in cilmigii la fahansiiyaa wuxuu u baahan yahay sabir waxtimaalu zallaatihim waxyaalaha zallaadka ah ee simbirirxooyinka ah ee ardayda ka dhacaysa in loo dulqaataa yaxtaaju ilaa sabrin wuxuu u baahan yahay sabir fahansiinta cilmiga la fahansiinayana sabir bay u baahantah waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood dee in masaa'isha qaarkood ay fahmi waayaan ama ardayda qaar ay fahmi waayaan markay fahmi in loogu celceliyo oo loo jilciyo waxay u baahan tahay sabir shaafici ayaa mas'alo sheegay markuu mas'aladii sheegay baa arday ardaydiisi ka mid oo ardaydiisii waaweynayd ka mida baa mas'aladii fahmi waayey markaasaa shaafici wuxuu ugu celiyey afartan goor buu mas'aladii ugu celiyey markaasuu fahmi waayey markuu tegey ayaa shaafici ka daba tegoo meel gaaruu la gala markaasuu usii sii sharxay oo u jilciyey markaasuu fahmay dee celcelinta caynkaasoo kale ku saabsan iyo sharxista saasoo kale loogu sharxayo ilaa ruuxu ka fahmaayo sabir bay u baahan taha waxaa laga yaabaa inagu laba goorde haddaynuugu celinno ama saddex ou fahmi waayo in dee aynu ku nidhaahno wax u fahmaysa iska dah ama aynu niyad jebinno nidhaahno dee cilmigu shaqadaada maahee iska cibaadayso ya insaan lagu yidhahdaa dhici karta wa fawqa haadayni nawcayni zallaadka ama simbirixada ardayda in loo dulqaataa sabir bay u baahantay ruuxu cilmi hadduu cid barayo waa inuu u ictibaariyaa ciddaasi dee ubadkiisii oo kale inay la mid tahay siduu ubadkiisa ugu dulqaadanayo waa inuu kuwuu cilmiga barayana ugu dulqaataa oo ugu sabraa ila kollay qalad waa imanayaan marka sabir waa in lala yimaada wa fawqa haadayni الnawcayni min sabri اlcilmi alsabru cala alsabri fiihima wاlhabaatu calayhima labada noocba waxaa ka sii sarreeya oo min sabri اlcilmi cilmiga in lagu sabro soo gelayso ka mida alsabru cala asabri fiihima sabirka labadaba lagu sabraayo in lagu sii sabro sabirkii baaba sabir u baahnaaday waa in sabirkii lagu sabraa ila waa shay qurbo oo wanaagsan maadaama sabirkii wanaagsan yahay sabirka laftiisii in la joogteeyo la daa'imaa sabir bay usii baahan tahay wاhabaatu calayhima iyo sugnaanshaha labadaba lagu sugnaado sabirka lagu sabray iyaduna waxay soo gelaysaa sabirkii cilmiga lagu sabraayey waxaa laga yaabaa dadka qaarkood wakhtiyo kooban inay ku sabraan laakiin inay joogteeyaan sabirkaasoo daa'imaan taasi waxaa laga yaabaa inay adkaato culammada qaar waxay yidhaahdeen alsabru fi ljihaadi sabru saaca waalsabru fi lcilmi sabru lcumri jihaadka in lagu sabraa waa saacad in la sabro weeyi oo saacadda cadowga lala kulmay ayaa la adkaysanayaa la sabrayaa laakiin sabirka cilmiga lagu sabrayaa waa sabri cumrigoo dhan la sabraayo waayo cilmigu waa mashruuc cumri maaha mashruuc sannad iyo laba iyo saddex iyo afar iyo wakhti kooban maaha ya in aradta an yucطiyaka alcilmu bacdahu faacطihi kullak haddaad rabto cilmigu wax ka mida inuu ku siiyo oo bacdigii ku siiyo haddaad rabto kulligaa sii oo cilmiga iswada sii marka waa mashruuc cumrigo dhan in lagu sabro u baahan likullin ilaa sha'wi lculaa wahabaatu walaakin casiizun fi rijaali sabaatu wuxuu udhi likullin mid kastaba waxaa u sugnaaday ilaa sha'wi lculaa koritaanka la koraayo waxaa ugu sugnaaday wahabaatu boodooyin baa ugu sugnaaday badanka culammadu waxay u soo naqliyaan likullin ilaa sha'wi اlculaa xarakaatu walaakin casiizun fi اrijaali sabaatu laakiin tanna jinaas baa ku jiro xoogaa waxay isu ekaanayaa wa habaatu iyo sabaatu marka mid kastaba waxaa ugu sugnaaday waxyaalaha koraynta korista la koraayo waxaa ugu sugnaaday wahabaatu boodooyin baa ugu sugnaaday u boodo walaakin casiizun fi اrijaali habaatu ha yeeshee ragga waxa ku adag sugnaanshaha ayaa ku adag waman yalzam asabra yadfar biarashad kii laazima oo ku sugnaada sabirka yadfar wuxuu ku guulaysanayaa birashad hanuunka ayuu ku guulaysanayaa waa rashida iyo rashadu rashadan iyo rashada iyo rushudu rushdan masdarku wuxuu ku kala yimaadaa rushdi iyo rashad buu ku kala yimaadaa rashadun iyo rushdun marka midna waa rashada iyo rushudu midna waa rashida yarshadu yadfar wuxuu ku guulaysanayaa birashadi hanuunku ku guulaysanaya hadduu sabir laazimo qaala abu yacla almawsiliyu almuxadis sheekhii abu yacla loodhan jiray almawsili ee muxadiska saaxibulmusnad waxau yidhi inii ra'aytu wa fi layaami tajribatun anigu waxaan arkay deedna jumlo muctarida abuu ah keenay wa fi layaami tajribatun maalmahana waxaa ku sugan tajribe lisabri waxaan u arkay caaqibatan cidho dambeedoo maxmuudata alahari raadkeeda la mahadinay waqalla man jadda fii amrin taallabahu waqalla waxa yaraaday man jadda kii ku dadaalay fii amrin arrin ku dadaalay arrinkaasoo tatallabahu uu doonay ku dadaalay ayaa yaraaday wastasxaba asabra sabirna saaxiibsaday ilaa faaza bidafari inuu ku guulaysto mooyaane bidafari guul inuu ku guulaysto mooyaane si kale ma jirto bimacnaa waxaa macnuhu u dhacayaa ma jiraayo mid guul ku guulaystay mooye mid kale ma ahaanayo hadduu arrinkaa ku dadaalo sabirna markaa la yimaado saasaa macnuhu u dhacay oo qalla marka waxay ka dhigan tahay macnaha inuu leeyahay waa waa la waayey oo kale cadam in lagu fasiro qaliilka wakhtiyada qaarkood waa dhacdaa marka macno nafya isaga dhacaysaayo lama helayaa macnuhu dhacaya mid kastoo arrin mid arrin ku dadaalay mid arrin ku dadaalay arrinkaasoo uu doonayo sabirna markaa saaxiibsaday oo la yimi inuu guul oo arrinkii ku guulaysto helo mooyaane si kale markaa lama heliyo khulaasada baabku wuxuu ku saabsan yahay in cilmiga lagu sabro qaadashada la qaadanayo iyo tadallulka dulliga lagu baranayo lagu qaadanayo iyo dhibta lagala kulmaayo iyo kadeedka ruuxa ku haleelaya taas yadaa in aad iyo aad loogu sabro oo loogu dulqaato marka dambena nashriga cilmiga la faafinayo oo dadka la baraayo in lagu sabro sabirkaasina in lagama maarmaan uu cilmigii u yahay waxa wanaaggiisa lagu gaadhayaana waa sabirkaas almacqid alcaashir baabka tobnaad mulaasamatu aadaabi alcilmi aadaabta cilmiga waa in la laazimo oo lala yimaado qaala ibnu اlqayim raximah اllahu fii kitaabihi madaarij الsaalikiin ibnu qayim wuxuu ku yidhi kitaabkiisa madaarij الsaalikiin la yidhaahdo adabu اlmar'i cunwaanu sacaadatihi wa falaaxih aadaabta ruuxu cunwaanu sacaadatihi wa falaaxih waa sacaadadiisa iyo liibaantiisa wa falaaxihi iyo guusha uu guulaysanayo cunwaankeedii iyo madaxeedii weeye wa qilatu adabihi aadaabtiisu inay yar tahayna oo qaliilu adab uu yahayna cunwaanu shaqaawatih hoogista uu hoogaayo bay u tahay cunwaan ay hordhac u tahay oo ka soo horraysa wa bawaarihi iyo halaaggiisa bawaar waa halaagga fama stujliba khayru اdunya wاlaakhirati bimili adab laguma soo jiito khayrka adduunyaya aakhiro aadaabta wax la mida laguma soo jiito aadaabta wanaagsan baa khayrka adduunye iyo khayrka aakhiraba lagu soo jiitaa wala stujliba xirmaanuhuma bimili qilati اladab lagumana soo jiito qadinta markaa layska qadiyo oo la waayo khayrka adduunye iyo khayrka aakhiraba bimili qilati اladab aadaabtu markaa inay yaraato wax la mid ah oo qaliilu adab ruuxu noqdo wاlmar'u laa yasmu bigayri اladabi wain yakun daa xasabin wanasabi wاlmar'u ruuxu laa yasmu kuma kor noqonaayo bigayri اladabi aadaabta waxaan ahayn kuma kor noqonayo wain yakun haba noqdo daa xasabin mid sharaf u saaxiibah oo waalidadii ay sharaf lahaayeen xasabku waa sharafta xagga markaa waalidada waa nasabi iyo mid nasab u saaxiiba haba noqdee wuxuu ku kor noqonayaa waa aadaabta wey wainnamaa yasluxu lilcilmi man ta'addaba biaadaabihi fii nafsihi wa darsih waxa u suubamaya oo qudha lilcilmi cilmiga man ta'addaba kii ku eedabsada biaadaabihi aadaabtii cilmiga fii nafsihi xagga naftiisa iyo wa darsihi xagga markaa darsigiisa iyo barashadiisa uu cilmiga baranay wa maca shaykhihi wa qariinih iyo shiikhiisa la jirkiisa inuu ka edebsado wa qariinihi iyo saaxiibkiisa kale wax la baranayo inuu ka edebsado yacnii aadaabtii inuu la yimaado oo aadaab wanaagsan kula dhaqmo shiikhiisana aadaab wanaagsan kula dhaqmo qariinka wax la baranaya ee saaxiibka la ahee xalqadda la joogana ama ay dalabka ku saaxiibeenna uu aadaab wanaagsan kula dhaqmo qaala yuusuf ibnu lxusayn yuusuf ibnu lxusayn waxau yidhi biladabi tafhamu alcilma aadaabtaad ku fahmaysaa cilmiga bimacnaa haddaad doonayso cilmiga inaad fahanto kuu barakoobo edab soo aadaab wanaagsan la kaale oo saa cilmigii loogu fahmaya aadaabta lianna almuta'adiba ka aadaabta u saaxiibkaa wanaagsan yuraa ahla lilcilmi fayubdalu lahu waxaa la ogaanayaa inuu ehel u yahay cilmiga fayubdalu lahu cilmigii baa la siinayaa cilmigii ayaa la siinaya وقليل الأدب kii aadaabta yaraa يعز العلم أن yudayaca عنده cilmiga ayaa la cizaynaya oo la sharfaya oo waxaa laga sharfayaa in agtiisa lagu lumiyo agtiisa in lagu lumiyo baa cilmigii laga cizaynaya laga sharfaya yani kan mid wax loo faa'iideeye maaha macnuu noqonaya sa'ala rajulun ibiqaaciya ninbaa wuxuu weydiiyey shiikhii laodhan jiray albiqaaciya biqaaci laodhan jiray shiikhu ba'da waa goday laakiin saxdu waxay tahay ba'da in la hoos dhigo albiqaaciya laakiin sida carabka ku caanbaxdo ba'da in la godo ah waa khalad weeyi kasrada ba'du kasrisan tahay baa saxan wuxuu weydiistay ninkaasi shiikha biqaaci la yidhaahdo an yaqra'a calayhi inuu axaadiis ku akhriyo ayuu weydiistay faadina lahu lbiqaaciyu wuxuu u idmayoo u fasaxay biqaaci inuu ku akhriyo waa u ogolaaday fa jalasa arajulu mutarabbican ninkii baa fadhiistay mutarabbican xaalu addimada isa soo dhaafsaday ayuu fadhiistay famtanaca albiqaaciyu min iqraa'ih waa diiday biqaaci inuu wax ku akhriyo waa diiday wa qaala lahu wuxuu ku yidhi anta axwaju ila aladabi minka ila alcilmi aladii ji'ta tatlubuh adigu waxaad uga baahi badan tahay aadaabtaad uga baahi badan tahay inaad adabta wanaagsan barato ayaad uga baahi badan tahay ila alcilmi aladii ji'ta tatlubuh cilmigii aad u timi inaad doonayso waxaad uga baahi badan tahay aadaab wanaagsan inaad barato wamin hunaa kaana asalafu raximahum ullah sidaas daraaddeed bay waxay ahaayeen salafku ilaahay ha u naxariistee yahtamuuna bitacallumi aladabi qaar ku dadaala oo ku hamiya oo aad u doona aadaabta wanaagsan inay bartaan aladab waxaa loo jeeda aladab alxasan oo sifadii baa la xadfay ama aladab baa asha ku jirta cahdiyataho waxay ku dhacaysaa aadaabtii wanaagsanayd bay ku dhacaysa kamaa yahtamuuna bitacallumi alcilmi siday ugu haminayaan oo ugu dadaalayaan oo u niyaysan yihiin cilmiga inay bartaan bay u niyaysnaayeen oo ugu dadaalayeen aadaabta wanaagsan inay bartaan qaala ibnu siriina ibnu siriin taabiciga la yidhaahdaa wuxuu uhi raximah ullah kaanuu yatacallamuuna alhadya kamaa yatacallamuuna alcilma waxay ahaan jireen qaar hadyiga wanaagsan iyo dariiqada wanaagsan ee lagu dhaqmaayo ee camal ahaan loo samaynayo akhlaaq ahaan iyo aadaab ahaan qaar bartay ahaayeen kamaa yatacallamuuna alcilma siday cilmiga u baran jireen baa hadyiga wanaagsanna ay u baran jireen hadyigu waa maxay waa siirada wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan ee ruuxa ka muuqanaysa bal ina aa'ifatan minhum koox salafkii ka midii waxay ahaan jireen yuqadimuuna tacalumahu aadaabta wanaagsan inay bartaan bay ka hormarin jireen calaa tacallumi alcilmi cilmiga in la barto qaala maaliku bnu anas sheekhii la odhan jiray maalik ibnu anas waxa uu yidhi lifatan min quraysh weel quraysh ka mida wuxuu ku yidhi yabna akhii tacallam اladaba qabla an tatacallama alcilma inankaan adeerka u ahaayow tacallam اladaba aadaabta wanaagsan baro qabla an tatacallama alcilma intaanad cilmiga barannin aadaabta wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan marka hore baro wa kaanuu yudhiruuna xaajatahum ilayh waxay ahaan jireen qaar muujiya baahidooda ay u qabaan aadaabta wanaagsan ayay muujin jireen baahiday u qabaan qaala makhlad bnu lxusayni libni lmubaaraki yowman makhlad ibnu xusayn wuxuu ku yidhi cabdullahi ibnu mubaarak wuxuu ku yidhi yowman maalin naxnu ilaa kaiirin min aladabi axwaju mina ilaa kaiirin min alcilmi annagu in badanoo aadaabta wanaagsan ka mida baannu uga baahi badannahay in badanoo cilmiga ka mid ah hadda fiirso culammadii selafka weeyi ya aadaab wanaagsan oo badan baannu u baahannahay oo uga baahi badannahay cilmi inaanu baranno uga baahi badannahay wa kaanuu yuusuuna bihi waxay ahaayeen qaar ku dardaarma aadaabta wanaagsan wa yurshiduuna ilayh dadkana ku hanuuniya ayay ahaayeen qaala maalikun imaam maalik waxau yidhi kaanat ummii tucammimunii waxay ahaan jirtay hooyaday mid cimaamadda ii xidha waa inan yar marka ah markii uu dalabka bilaabay ardayga ahaa ayuu ka warramaya ya wuxuu idhi hooyaday baa ii cimaamadi jirtay aabbihii ma soo korin hooyadii baa la dadaashay hooyadii ayaa la dadaashay marka cimaamadda inta ii xidho wa taquulu lii waxay igu odhan jirtay idhab ilaa rabiica shiikha rabiica la yidhaahda u tag waa shiikhii maalik maalik shiikhiisii weeyey tacnii ibna cabdiraxmaan waxay u jeeddaa ina cabdiraxmaan bay u jeeddaa faqiiha ahli اlmadiinati fii zamanih faqiihii reer madiina wakhtigiisii faqiiha u ahaa ayay u jeeddaa waxaa lagu laqabi jiray rabiicata ara'yi malaa masaa'ila ra'yiga ku saabsan oo uu sheegay ayaa markaa loogu laqabay rabiicata ara'yi laakiin wuxuu ahaa min ahli litibaac ma aha markaa mid nusuusta ra'yi ka hormariya ma ahayn ha u qaadanin markaad rabiicata ra'yi maqasho inuu markaa nusuusta uu jiidhi jiro oo ra'yi hormarin jiray haw qaadan magacu waxaa laga yaabaa inuu mas'ale marku baxay baa dhici karta sheikhuna waa dhici kartaa cudurdaar daraaddeed inuu dee markaa mas'alo si ula muuqato oo inay u caddaan markaa nasku ayaa suuragal ah waxay dabeedna igu odhan jirtay idhab ilaa rabiica rabiica u tag fatacallam min adabihi qabla cilmih hadda dumarku xataa siday u fahansanaayeen eeg muhimmadda aadaabtu ay leedaho ka muhiimsan tahay cilmiga horta in la barto ya waxay igu odhan jirtay buui oo igula dardaarmi jirtay aadaabtiisa marka hore baro oo ka qaado oo ka baro intaanad cilmigiisa baran muhimmat اladab bay xataa dumarku garanayeen iyo islaamuhu ya waxaa laga yaaba muhimmat اladabka ay islaamuhu garanayeen dalabatulcilmiga qaarkood inay ka qarsoon tahy oo wax weyn aynay u qabin ya oo haddii la yidhaahdo aadaab iyo ixtiraam bay u baahan yahay tacallumka cilmiga la baranaya cidda lala baranayo iyo cidda laga baranayo iyo kitaabka laga akhrisanayo mid walba ila kitaabka ku dhisa waa in la ixtiraamaa ya waa shacaa'irtii ilaahay oo la weynaynayuu soo gelayaa ixtiraamka kitaabka la ixtiraamayo o la qadarinayo cidda cilmiga laga baranayo in la xushmaynayo cidda cilmiga lala baranaayo in la xushmaynayo o la qadarinayo in alfaadda iyo erayada la wanaajinayo in ictiraadka la layska jirayo yacni shay aan daliil loo haynin in la ictiraado wixii daliil lagu ictiraadaya waa halkeeda oo sheikhu mas'ale markuu sheego hadday mas'aladu daalibka ula muuqato inay daliil ka hor imanayso yacni si latifan waa inuu u cardiyaa waayo waxaa dhici karta isagu inuu ismoodsiinayo inay ka hor imanayso wa fii nafsi lamrina ayna ka hor imanayn maadaamay sidaas tahay si latiifa waa inuu u bandhigaa ya oo tacbiirka uu ka cabirayo ayna u muuqan usluub ruuxa la doodaayo isla simaayo kale inuu yahay laakiin marka uu cabbiro yacni usluub latifan uu u cardiyo oo uu yidhaahdo waxa weeyaan yaa sheekh axsan allahu ilaykum mas'alada caynkaas ah ee haddii la ismoodsiiyo inuu naskaasoo kale ka hor imanaayo maxaa laga odhan karaa oo kale ama maxaa laga odhanaya macnuu isluub yani latifan oo kale haddii xataa hadalka shiikhu iskhilaafo oo uu marna saa sheego si kale sheegay marna sidan sheegay waa inaanu odhan hadalkaagu shiikhu waa iska hor imanaya marna saasaad nagu tidhi imikana sidunba nagu laa ya waa inuu yidhaahdaa waxa weeye usluub latifan yani waa inuu ku cabbiraa waa inuu yidhaahdaa dersi hore saasoo kale aad sheegtay kanna saasaad markaa tilmaantay ka labada markaa labada markaa qowlkee baanu markaa ictimaadaynaa yani usluub noocaas oo kale ah waayo waxaa dhici karta qowlka hore inuu yahay marjuucun canhu in laga noqday waxaa kaloo dhici karta isagu inuu ismoodsiinaayo labada hadal inay iska hor imanayaan laakiin ayna iska hor imanaynee laba xaaloo kala duwan ku kala saabsan yihin marka aadaabta waa in lagu dadaalo wanaagsan aadaabta wanaagsan mawduuca ku saabsan culammada aad iyo aad bay uga hadlaan aasaar badanna waa ku timi ay culammadu kaga hadlayaan asaraha qaarkood saxaabadii nebiga sala allahu alay wasllam baa laga soo wariyey qaar taabiciintii baa laga soo wariyey qaar a'immadii ka dambaysa laga soo wariyey adaabta wanaagsan dhaqanka lagula dhaqmaayo oo cilmigii lagu qaadanayo ad iyo aad buu muhim u yahay asarka markuu leeyahay yuusuf ibnu xusayn biladabi tafham ilcilma adaabtaad cilmiga ku fahmaysaa ujeeddada muxuu uga jeedaa sheikhu si buu inoogu fasira laakiin sidaa iyo si kaleba culammadu waa yidhaahdaan labadubana waa soo gudagelayaan waa midda koowaad ee sida shiikhuu inoo sheegay ruuxii aadaabta wanaagsanaa waxaa la arkayaa inuu cilmigii ehel u yahay marka cilmigii waa waa la siinaya cilmigii waa la siinaya oo shiikha markaa niyaddiisiibaa u furfurmaysa dabeed waxaa laga yaabaa inuu markaa aada ugu sharxo oo cilmigii u siiyo laakiin hadduu aadaab wanaagsan aanu kula dhaqmin waxaa laga yaabaa inaanu u faa'iidayn sheikhu oo cilmigii uu ka haysto shaykhulislaam ibnu taymiya muxuu yidhi man sa'alanii mutacanitan naaqadtu waman sa'alanii mustafiidan afadtu hadda u fiirso ruuxii tacanut wax ii weydiiya iyo madaxadayg iyo jikaar yo iska ogow bal wuxuu ka yidhaahdo aanu istirshaad iyo inuu ku hanuuno iyo inuu ka faa'iidaysto aan muraadkiisu ahayn yacni markuu sheikha wax weyddiinaayo waa inuu niyatulistifaada wax u weyddiinaya inuu cilmi ka kororsado laakiin aad ku dhaleecaysid yaa ama aad ra'yigiisa ogaatid bes kollayba sax ma ahee wayna muraadkiisu ahayn tacanut iyo jikaar waa inaynay ka ahayn haddii tacanut iyo jikaar ay ka tahay oo uu sidaa wax ii weydiiyo naaqatu waa ku debagediyaa buu idhi hadda u fiirso ibnu taymiya odhanaya waman sa'alanii mustafiidan afadtu kii wax i weyddiiye isagoo faa'iidaysanayo faa'iido inuu qaato raba waa u faa'iideeya buuhi ka xataa usluubkii aashaa kala duwan qofka istifaado aynay ka ahaynna waxaa laga garan karaa yacnii siiqada su'aashiisa iyo siday u dhacaysa ayaa laga garan karaa marka ruuxu haddaanu istifaado u jeedin culammadu waxay yidhaha in looga jawaabaa laazim aha ya mar haddaanu istifaado u jeedino muraadkiisu istifaado aynay ahayn caalimku wuxuu khiyaar u leeyahay inuu uga jawaabo iyo inuu iska daayo sheekh culamadii salafka ka mida ayaa mid su'aal weydiiyey markaasuu wuxuu ka fahmay su-aasha inaanu istifaado uga jeedin markaasuu wuxuu yidhi orod cid kale weydiiyey markaasuu yhi sheekh miyaan la odhan man su'ila cilman fakatamahu aljamahu allahu yowma alqiyaamati bilijaami min naar wuxuu ugu jawaabay xakamaha iska daa adiguyo dantaada odol raaco wuxuu sidaa adag sheikhu ugula hadlay ruuxan baa istifaada ugama muuqan waxa uga muuqatay tacanut inuu u jeedo ayaa u muuqatay daci lijaama watruk buuhi waa midda kale waxay kaloo culammadu yidhaahdeen qofku haddaanu aadaab wanaagsan la imanin waxaa laga yaabaa caalimku isagaan doonaynba inuu wax u diido haddana carabka caalimka iyo niyadiisu inaynay u furfurmin baa laga yaabaa oo mas'aladii aanu si fiican ugu caddaynin cuquubatan lahu ruux kaloo aadaab wanaagsani markuu u yimaado caalimkii waa u deexanayaayo mas'aladii wuxuu hayey baa laga yaabaa inay u furfuranto sawaab waxay ka tahay aadaabta wanaagsan e u la yimi kanna cuquubo waxay u tahay aadaabta eh, wanaagsaneed inuu ka tegey aadaabtii wanaagsaneed inuu ka tegaa lagu ciqaabaya markaasaa waxaa laga yaabaa inaan markaa xataa caalimkii aanu u furfurmin carabkiisu oo masaladii xataa si fiican aanu ugu sharxin isagoo aan islahayn wax ka qari ama wax u diid mid kale waxaaba dhici karta isaga laftiisa niyadiisii iyo qalbigiisii in laga xidho oo isagoo si fiican caalimku ugu caddeeya waxaa laga yaabaa qalbigiisa inaan cilmigu gelin ila maana cilmigii u diidayaa meesha ku sugane oo aadaab xumaantan ah ayaa ku sugan marka masalada adabka culammadu aad iyo aad bay uga hadlaan dadka qaarkood huluw way ku sameeyaan waa ku talax tagaan oo xadkeedii bay dhaafiyaan taasna darsiga soo socdaynu insha allahu tacaala eh, ku tilmaami doonnaa oo siday suufiyada qaarkood sameeyaanna sax ma aha sida waxa weeye dalabada sunnada ama dhallinyarada marka waxa weeye dalabatulcilmiga ah ee ahlu tawxiidi wasunna yacni siday in badan oo ka midi ay sameeyaan yani iyaduna marka waxa sax ma aha xaqu labadu u dhexeeya yacni ifraad iyo tafriid baa jira guluwi in lagu sameeyo adabkii oo xadkiisii la dhaafiyo taas dersiga dambaynu insha allahu tacaala ku caddayn doonnaa waxyaalaha guluwiga noqonaya tusaalayaalna aynu u yeeli doonnaa dadka qaarkoodna tafriid bay ka sameeyeenoo waa ka gaabiyeen tafriid ayay ka sameeyeenoo way ka gaabiyeen waxaana la rabaa dhexdhexaadkaa la rabaa khayruulumuuri awsaatuha sida xikmadabaa lagu yidhi waa xikmada xadiisi markaa nebiyo sugan ma ahayd umuuraha waxa u wanaagsan yani ka ugu dhexdhexeeya waa bayna alifraad watafriid mas'alada hadda halkan uu sheikhu soo naqliyo ku saabsan biqaaci inuu ninku ku yidhi aan kugu akhriyo axaadiista dabeedna uu oggolaaday markuu oggolaaday dabadeedna ninkii tarabucay oo addimada isdhaafsaday oo markuu sidaa u fadhiistay uu markaa diiday inuu wax ku akhriyo oo uu yidhi aadaabtaad uga baahi badan tahay inaad cilmigaad u timi qaadato waxaad uga baahi badan tahay aadaabta biqaaci wuxuu u arkay ardaygu inuu tarabuco amaama shaykhi inay tahay mid aadaabtii ka hor imanaysa taana suufiyada qaarkood baa waxay yidhaahdaan waa inaanu ardaygu tarabucin ee si miskiinnimo leh waa inuu u fadhiistaa ya ee addimo isdhaafasadkaa waa inaan u fadhiisan nadmiyaa bay ku cabbireen iyo gabayo qaarkood walaa taqcudan qudaamahu mutarabbican walaa baadiyan rijlan fabaadir ila asatri ha fadhiisanin shiikha hortiisa mutarabbican xaalaa tahay ha fadhiisan walaa baadiyan rijla mid addinkiisu muuqdo na ha noqon oo markaas shiikha hor fadhido addimada qari addimadaada waa inaad marada ku qarisaa addinkaagu waa inaan u muuqan fabaadir ila satri inaad qariso u degdeg calaa kulli xaal biqaacina saas yadaabuu u qabay laakiin cala kulli xaal wax dhibi kuma sugna culammadii salafkana kollay maynaan arag aasaar sheegaysa biqaaci wuxuu aha muta'ahir oo culammadii qarnigii sagaalaad ayuu ahaa qarnigii siddeedaad ama qarnigii sagaalaad ayuu markaa joogay qarnigii sagaalaad markuu joogay oo muta'akhiriintuu ka mid yahay culammadii selafku tarabuca inay ka tegi jireen ma hayno bale sida daahirkii waa in tarabuca la samayn jiray lamana soo naqlin saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam inaynay tarabuci jirin lama soo rarin saas aawadeed wax dhibi taas kuma sugna sida saxda ah marka baabkan ifraadka iyo tafriidka ku sugan in sha allah dersiga soo socda aynu kusii yaro jilcin doonaa halkaa ha inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk